بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأصلم ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii jawaahiru lbukhaari ayaanu ku jirnaa baabu ina allaha laa yadlimu mihqaala daratin ilaahay dulmin maayo darro miisaankeeda wax leeg iyo mifqaalkeeda ayuu baab u yahay can abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu ana unaasan dad ayaa fii zamani nebiy nebiga zamankiisa joogay sala allahu calayhi wasalam ayaa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow hal naraa ma arkaynaa rabbanaa rabbigeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo rabbigeen maalinta aakhira ma arkaynaa qaale wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa rasuulkee nacam haa hal tudaaruuna fii ru'yati shams hal tudaaruuna buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam ma idin dhibayaa oo ma idin dhibaysaa fii ru'yati shamsi qoraxda aragtideeda bidaahirati waqti dahiiro ay tahay daw-un iftiin oo laysa fiiha saxaabun daruurna aan lahayn inaad aragtaan ma ku dhibaysaan laa yadurukum axad macnaha qof dhibaaya ma laha munaasac iyo doodna markaa kuma jirto qaaluu waxay dhaheen laa maya ma dhibi maysa inaan aragno qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa tudaaruuna fii ru'yati illaahi isku dhibi maysaan oo idin dhibi maysa aragtida ilaahay casa wajalla yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ilaa kamaa tudaaruuna fii ru'yati axadihima idaa kaana yowmu alqiyaama haddii maalinta qiyaamo la gaaro adan waxaa aadaamaya mu'adinu mid dhawaaqo ah tattabicu kullu ummatin oo wuxuu leeyahay tattabicu ha raaco kullu ummatin ummad kasta ha raacda maa kaanat tacbudu waxay ahayd mid caabuda falaa tabqaa baaqi noqon maaya man kaana yacbudu qofkii caabudi jiray hayra allaahi ilaahay kayrkiisaoo min alasnaami waalansaab ah ilaa yatasaaqatuuna fi nnaari naartay ku hoobanayaan xataa idaa lam yabqa ilaa uusan harin ilaa man kaana yacbud allah qofkii ilaahay caabudi jiray maahan barun aw faajirun ama baari ha ahaada ama faajire mudiic rabbigii ateecsanaa iyo ku macaasi galay ha ahaadee intii ilaahay keligii caabudi jirtay yaa soo haraysa iyo wa khubaraatu ahlilkitaabi khubaraad macnaha waa baqaaya iyo waxoogaa ahlu kitaab ah fa yudca alyahuudu yahuuddaa loo yeerahayaa fa yuqaalu lahum waxaa loo leeyahay man kuntum tacbuduuna yaad ahaydeen kuwa caabuda qaaluu waxay odhanayaan kunnaa waxaannu ahay nacbudu cusayran cusayr kuwa caabuda cusayrkii ibnallaah ilaahay canugiisa ahaa fa qaala ilaah wuxuu leeyahay kadabtum been baad sheegteen ma ittakhada allaahu min saaxibatin walaa walad ilaahay xaas iyo walad toona ma yeelanin famaadaa famaada tabaquuna maxaad dalbaysaan maxaad rabtaan oo aad u baahan tihiin qaaluu waxay leeyihiin catashnaa rabbanaa waan oonnay rabbigeenow oo waa haraadnaye fasqinaana waraabi fa yushaaru waa loo ishaarayaa marka fa yushaaru xaggoodaa loo ishaarayaa oo waa loo tilmaamayaa fa yushaaru alaa tariduuna miyaadan arooraynin fayuxsharuuna ila annaari naartaa loo kulminayaa ka'annahaa saraab aad moodda sidii dhaandabagaale aad moodda waxaa maalinta qoraxda nuskeeda meeshay ku dhacdo wirwirka qoraxda aad moodda meel biyo fadhiya ebirna markaa ah waa saraab iyo dhalanteeda yaxtimu burburinahaya bacduhaa qaarkeed bacdan qaarka kale fayatasaaqatuuna fi nnaari naartay ku hoobanayaan ayagana uma intaa kadib yudca nasaara nasaaraa loogu wacayaa fa yuqaalu lahum waxaa loo leeyahay maa kuntum tacbuduuna idinkuna maxaad caabudi jirteen oo ayd ahaydeen kuwa caabudaa qaaluu waxay leeyihiin qunnaa nacbudu waxaan ahayn kuwa caabuda almasiixa bna allaah masiixii cina ilaahay ahaa fayuqaalu lahum waxaa loo leeyahay kadabtum been baad sheegteen ma ittakhada allah ilaahay ma yeelan min saaxibatin xaas walaa waladin iyo walad labadaba fa yuqaalu lahu waxaa loo odhanayaa maada tabaquuna maxaad codsanaysaan oo dalbaysaan fakadalika midla alawali sidii horeo kalaa dhacaysaa xataa idaa lam yabqa ilaa uusan soo harin ilaa man kaana yacbudu allaha ilaa ciddii ilaahay caabudi jirtay maahane oo min barrin wa faajirin ah ataahum waxaa u imaanaya rabbualcaalamiina caalamiinta rabbigood ilaahay baa u imaanaya subxaana wa tacaala fii adna suura suuratan u dhow min allatii ra'awhu fiiha oo ay ku arkahayeen suurad suuraddii ay ku yiqiineen aan ahayn ayuu markaa ugu imaanayaa fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa maadaa tantadiruuna maxaad sugaysaan tatabacu way raacday kullu ummatin ummad dhammaanteed maa kaanat tacbudu wixii ay ahayd kuwa caabudaa qaaluu waxay odhanayaan faaraqna annaasa dadka waan faaruqnay oo waa ka tagnay macnaha oo dadkii waan ka siibanay bay leeyihiin fidunyaa adduunka calaa afqari maa kunna intii aan ahayn annagoo uga baahi qabna ilayhim xaggooda walam nusaaxibhum mana aanaan raacin wanaxnu annagu nantadiru rabbanaa rabbigeen baan sugaynaa alladii kunnaa aanu ahayn nacbudu kuwa caabuda fayaquulu wuxuu odhanayaa ana rabbukum anaa rabbigiin ah fayaquuluuna waxay odhanayaan laa nushriku biاllaahi shay-an ilaahay waxba u shariik yeeli mayno maratayni aw alaaa laba jeer ama saddex jeer bay sidaa markaa leeyihiin baabu ifmi kabiirin baabu wuxuu baab u yahay iimi kabiirin alqowli iimu kabiir waa kan u weyn waaye iska hadalka can abi hurayra radia allah canhu qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalama kafaa bilmar'i qofka waxaa ugu filan iiman dembi an yuxadida inuu ku hadla bikulli maa samica wax walba uu iska maqla asagoon hubsanin baabu alxashri xashrigii ayuu baab u yahay in lasoo kulmin doono dadka maalinta qiyaamo can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi khataba rasuuluullaahi rasuulkii allah khudbo akhriyey sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow inakum adinku maxshuuruuna kuwa loo soo kulminaya ayaa tihiin ila allaahi tacaala ilaaha sarreeya xaggiisa xufaatan idinkoo kobala curaafan qaaqaawan qurlan oo baajaqabyaal ahoo aan markaa gudnayn dumma kadib qara'a wuxuu akhriyey rasuulka kamaa bada'naa sidii aan u bilownay awala khalqin abuurkii hore ayaan nuciiduhu ku soo celinaynaa wacdan waana ballanqaad iyo yabooh calaynaa korkeenna ahaaday innaa kunnaa waxaan ahayn faaciliina kuwa fala dumma kadib qaala wuxuu leeyahay ama uu yidhi nebiga alaa hooyaay wa inna wala khalaa'iqin khalaa'iqda midka ugu horreeya oo yugsaa la marashaynayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ibraahiimu waa nebi ibraahiim calayhi assalaam inta la soo jamciyey meesha la keenay waa khaliilkii ilaahay waaxadka ugu horeeye dharka la siinayo waayo waa ninkii ugu horreeyey ilaahay dartii dab loogu riday nebi ibraahim calayhi asalaam alaa hooyay wa innahu sha'niya yujaa'u waxaa lala imaanayaa birijaalin rag oo min ummatii ummaddayda ka mid ah fa yu'khadu waa la qabanayaa bihim ayaga daata shimaali dhanka bidixda ah fa aquulu waxaan odhanayaa yaa rabbi asxaabii rabbiyo kuwaasi asxaabtaydii waaye yaa rabbi rabbiyow wuxuu leeyahay rabbiyow usayxaabii usayxaabii waa tasghiir wa cala ataqliil macnaha tusaysaa waa asxaabtaydii fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa innaka adigu laa tadrii ma ogin maa axdafuu waxay keeneen bacdaka gadaashaada bidca iyo baadi waxaan wanaagsanayn ay gadaashaa soo dirriyeen fa aquulu waxaan odhanayaa buu dhahay nebiga kamaa qaala alcabdu alsaalixu addoonkii fiicnaa sidii uu yidhi addoonkan saalixaa waa nebi ciise calayhi asalaam wa kuntu waxaan ahaa calayhim korkooda shahiidan mid goobjoog ah maa dumtu fiihim intaan daa'im ku ahaa oo dhexdooda aan joogay falammaa tawafaytanii markaad isoo oofsatayna kunta waxaad ahayd anta adiga alraqiiba calayhim korkooda adigaa raqiib iyo ilaaliya ka ahaa fa yuqaalu waxaa loo leeyahay inna haa'ulaa'i kuwani lam yazaaluu ma aysan ka suulin murtadiina inay u noqnoqonayaan calaa acqaabihim cirbahooda mundu faaraqatahum laga soo bilaabo markaad soo faaruqday baabu wa cindahu mafaatixu alghaybi wuxuu baab u yahay alla agtiisay ahaadeen furayaalka haybka can cabdullaahi bni cumara radia allahu canhuma anna rasuul allahi sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu yidhi mafaatixu alghaybi haybka furayaashiisu khamsun waa shan shan waxyaabood waaye furayaalka haybka ah macnaha shan waxyaabood ma oga ilaa ilaahay maahana subxaanahu wa tacaala kow ina allaha ilaahay cindahu agtiisa waxa ahaaday cilmu saaca saacadda qiyaamo ogaalkeeda wakhtiga ay dhacaysa iyo goorta la soo diraayo ilaahay mooye qof kaloo yaqaana ma laha wayunasilu alkhayfa iyo xilliga kayfka iyo gargaarku uu imaanayo waa wakhtiga insaalkiisa iyo xilliga uu soo degayo roobka wayaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa fi alarxaami waxa raximyada ku jira waa dakar miyaa mase waa unha ma kaamil baa mase waa naaqis ilaahay baa yaqaana cilmogaleenka waxaa ku jira wamaa tadri ma oga nafsunna nafi maada tagsibu hadan waxay beri kasbanayso naf garanaysa waxay beri kasbanaysa ma jirto wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuud naf taqaana ma jirto dhulka ay markaa ku dhimanayso ina allaha caliimun khabiir ilaahay allah cilmi badan oo khabiir ah waayo baabu qiyaami saacati saacadda qiyaamaheeda ama qiyaami saaca baab ayuu u yahay can abi hurayra radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi waaalihi wasalama wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaamo qumi mayso dhici mayso xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxda min maqhribihaa meesha ay u dhacayso meesha ay maanta u dhacdee galbeed ah fa idaa ra'aaha annaasu dadku markay arkaan qoraxdii oo dhankaa kale ka soo baxdayna aamana man man baa rumaynaya calayha cala alardi arlada korkeeda ahaaday fadaaka kaana xiina wakhtigii waaye laa yanfacu nafsan nafi aysan anfacaynin walaa yanfacu nafsan iimaanuhaa iimaankeeda anfici maayo oo lam takun aanan ahayn aaminad tu u rumaysay min qablu horay baabu wuxuu baab u yahay wa aakharuuna actarafuu bidunuubihim qolo kale ayaa jirta oo dembigoodii qiratay can samura bin jundub radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam lanaa anaga wuxuu noo yidhi ataani waxaa ii yimid alleylata xalay aatiyaani laba imaanaysa way i yimaadeen fabtacafaanii way isoo bixiyeen fabtacafaanii macnaha waxay iga soo bixiyeen way isoo bixiyeenoo macnaha hurdadii ayay iga soo kiciyeen fabtacafaanii way i toosiyeen fantahayaa waxaan soo gaarnay ila almadiinati magaalo mabniyatin lagu dhisay bilabanin bulukeeti dahabin dahab ah iyo walabinin labin oo min fialabinin oo fidatin qalin ah mid qalin ah iyo mid dahab ah ayay ka samaysnaayeen fatalaqaanaa rijaalun rag ayaa nala kulmay shatarun haaf ama nus oo min khalqihim khalqigooda iyo abuurkooda ka axsani maa anta raa'in in allaala intaad adigu tahay mid arkay midka ugu qurux badan ah wa shatarun dhinac kalena ka aqbaxi maa anta raa'in intaad aragtay midka ugu qabixsanee ugu xun ah ayaa naga hor yimid qaalaa lahum waxay u dhaheen labadii nin dadkiin saa ahaa idhabuu baxa oo faqacuu ku dhaca fii daalika annahri webigaa ku daata way baxeen oo fa waqacuu fiihi weligii bay ku dhaceen tumma rajacuu way soo laabteen ilaynaa xaggeena qad dahaba ayadoo ay tagtay daalika suu'u xumaantii canhu xaggooda dhinacii qabiixa ahaana wuu ka fiicnaaday oo waxay noqdeen dad qurux badan fa saaruu waxay ahaadeen fii axsani suuratin suuratan u fiican suurad midda u wanaagsan ayay noqdeen qaala waxay ii dhaheen lii aniga qaala waa labadii malage ama labadii nin ee ii timid waa laba malag bay ahaayeenna waxay ii dhaheen aniga ee qaalaa lii haadihi midani jannatu cadnin waa jannadii nagaadida ahayd magaaladan bulukeetiga jaajuurka dahabkii midka qalinka ka dhisan waa jannadii wa haadaaka kaana mansiluka mansilkaagii waaye kaasi waa gurigaagii bay ii dhaheen wahaadaaka kaana mansiluka waa gurigaagii qaalaa waxay ii dhaheen ama alqawmu qoomkii alladiina kaanuu ahaa shadrun qayb minhum ayay ka mid ah ama nus xasanatu fiican wa shadrun minhum qayb ka mid ahna qabiixun fa innahum ayagu khalatuu waxay isku dheeheenay isku dareen camalan saalixan camal hagaagsan iyo wa aakhara sayi'an ku kale oo xun tajaawaz allaahu canhum ilaahay baa ka cafiyey subxaana wa tacaala baabu sawmi cashuura cashuura soonkeedii waaye can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala qadima annebiyu nebigaa soo galay almadiinata magaalada madiina waida alyahuudu yahuuddu waaba ayagoo tasuumu sooman cashuuraa cashuuray soomaayeen faqaaluu waxay dhaheen haada kani yowmun waa maalin dahara fiihi uu guulaystay maalintaa gudaheeda muusa calaa fircawnna fircoon uu ka daahiray kana adkaaday faqaala alnabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaa wuxuu liasxaabihi asxaabtiisa ku yidhi antum adinka axaqu uga xaqnimo badan bimuusaa muuse minhum xaggooda ee fa suumuu sooma war idinkaa kaga dhow oo kaga owliyaysane sooma buu dhahay nebiga baaba wakadalika akhdu rabbika qabashada rabbigaa saasay ahaato buu baab u yahay wa can abi muusa alashcari radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla sala allahu tacaala calayhi wasalama wuxuu yidhi ina allaha ilaahay la yumli waa u seeto dheereeya oo waa u kaabiya oo cadaabka kuma soo dedejiyo lildaalimi qofka daalimka ah xataa idaa akhadahu haddiise uu qabto mar lam yuflithu ma baxsanaayo mar hadduu qabtana kii baxsanaayo ka fakanaya ilaahay ma aha qaala wuxuu yidhi uma qara'a wuxuu akhriyey sala allahu calayhi wasalam waa rasuulkee wakadaalika saasoo kaley ahaatay akhdu rabbika rabbiga qabashadiisa idaa akhada alquraa qaryo ehelkeeda markuu qabto wahiya daalimatun daalimadna ay tahay tudulmi fashay ina akhdahu ilaahay qabashadiisa aliimun waa mid xanuun badan shadiidun aadna u daran baabu wuxuu baab u yahay wa aqimi asalaata darafay nahaara maalinta labadeeda daraf salaada oog can abi mascuud radia allaahu canhu anna rajulan ninbaa asaaba asiibay min imra'atin naag qublatan qublad ayuu ku asiibay fa aataa rasuula allah rasuulkii alluu u tegey ama uu u yimid sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama fadakara wuu u sheegay daalika arrintaa lahu rasuulka nebigaa wixii ka dhacay iyo arrintii gabadha uu ku sameeyey oo dhan ayuu markaa u sheegay fa unsilat calayhi waxaa lagu soo dejiyey korkiisa wa aqimi salaata salaada oog tarafay nahaari labada dhinac ee maalinta salaada oog waa darafka awalkoo subaxa ah iyo ka labaad oo duhurkii casirka markaa ah waa saddex salaadood tarafay nahaar wasulafan iyo gobol oo min alleyli habeenkii markaa ka mid ah waa saacaadkiisa waa maqribka iyo cishaa'iga shanta salaadood ayaa meesha ku buuxsan saa darteed shanta salaadood oog ayaa markaa loola jeedaa ina alxasanaati wanaagyaalka yudhibna waxay bixinayaan way tagsiinayaan asayi'aati xumaayaalkee xumaayaalka ayay dhaafayaan oo lagu tirtirayaa daalika arrinta dikraa waa waano oo lildaakiriina daakiriinta lagu waaninaayo waacida qofka wacdoomaya ilaahay uu ku waaninaayo ninkii aad buu u farxay ileen gabadhan ayuu wax kasta ku sameeyey qublo ayuu ku sameeyey wuu dhunkaday wuu shumiyey wax allaala wixii nin naag uu ku sameeyo dhan buu ku sameeyey ilaa jimaac ma ahani markaa kadib aayaddan baa lagu soo dejiyey dalika dikra lildaakiriin faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi aliya haadihi ma ani keligii baa rasuulkii ilaahay bishaaradan iyo salaadda qofkay macaasida ka tirtirayso ma anay qaas igu tahay rasuulkii allow aliya haadihi qaala calayhi asalaatu wassalaam liman camala bihaa qofkii camal qabta oo min ummatii ummaddayda ka mid ah oo dhan waaye waa wax allaala wixii noocaasa oo aan xad gaarsiisnayn qofkii sameeyaa taabasho iyo shumin iyo iljibin iyo wixii markaa la mid ah salaada iyo soonka iyo amarka macruufkii camalka saalixa ilaahay ku dhaafaya subxaana wa tacaala yajtanibuuna kabaa'ira alifmi waa qofka shirkiga ka fogaada waalfawaaxisha iyo sinada weyn ila allamam yaryarka maahane lamanka ilaahay waa u dhaafayaa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum xumeeyaalkiinna yaryarka waa idinka dhaafaynaa haddaad kabaa'irta ka fogaataan baabu macaaliinulcarabi carab usuusheeda ayuu baab u yahay iyo wa akramukum kan idinkugu fiicane idinkugu karaamo badan aclamukum waa midka idinkugu aqoosho badan bidiinihi diinkiisa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi su'ila waa la su'aalay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayunnaasi akram dadka yaa u laandheersan baa la weydiiyey akram macnaha u karaamo badan oo u sharaf badan qaala wuxuu yidhi akramuhum midka ugu karaamada badan cinda allaahi alla agtiisa adqaahum waa kan ugu cabsi badan waa qofka ilaahay xoog uga cabsaday ugu dhowrsashada badan qaaluu waxay dhaheen saxaabadii laysa can haada kan xaggii ma aha nas'aluka waxaan ku weydiinay annaga su'aasheenna kan ma aha qaala wuxuu yidhi fa akramu nnaas waayahee dadka waxaa u karaamo badan yuusufu nebi yuusuf waa nebiyullaahi nebi ilaahay waaye ibnu eh, nebiyillaahi waa nebi ilaahay wiilkii ibnu nebilaah ibnu khaliilillaah waaye waa foodaygii ilaahay yuusuf waa nebi aabbii yacquub ah waa nebi awowgii isxaaqa waa nebi awowgii kalena waa ibraahiim qaaluu waxay dhaheen laysa can haada nas'aluka annagu taa kuma su'aalin qaala wuxuu yidhi waa yihii facani macaadin alcarabi carab usuu usuusheedii asalyaal carab miyaad tas'aluuni i weydiinaysaan qaaluu waxay dhaheen nacam haa qaala wuxuu yidhi fakhiyaarukum kiina idinkugu akhiyaarsan fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga ah ayaa khiyaarukum fi filislaami islaamkana idinkugu akhiyaarsan waa goormee idaa faqahuu waa hadday diinka fahmeen qof waxaad arkaysaa asagoon diinkana ku jirin oo kaafir ahaa aan weligii xumaan samayn sanab caabudin khamro cabin dariskana hagaajin jiray kaa markuu soo islaamo waayo ninka ugu fiican ummadda uguna karaamo badan waayo akhlaaqdii jaahiliga uu ku haystay iyo islaamkii la soo gelaya baabu wuxuu baab u yahay yuhabbitu allahu aladiina aamanuu ilaahay dadka iimaanka leh waa ku sugaa kelimada qowlka waa marka qabriga la galay su'aalaha la weydiinayo can ilbara bin caazib radi allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala wuxuu yidhi almuslimu qofka muslimka ah idaa su'ila marka lagu weydiiyo fi lqabri qabriga dhexdiisa yashhadu wuxuu qirayaa an laa ilaaha ila allah ilaahay muuyi inuusan alla kala jirin wa ana muxammadan muxamedna rasuuluullaahi uu yahay fadalika kaana qowluhu waa ilaahay qowlkiisa casa qaalib ahaa wajalla oo weynaayey uu yidhi yuhabbit allaahu ilaahay wuu sugaa alladiina kubii aamanuu rumeeyey bilqowli athaabiti qowlka sugan buu ku sugaa waa kelimada tawxiidkeed fi lxayaati addunyaa nolosha adduunka dhexdeeda fi lxayaati addunyaa waa geerida horteeda waa intuu adduunka joogay waa cinda sakaraat wuu ku sugayaa wa fi alaakhirati aakhirana wuu ku sugayaa waa qabriga marka su'aasha lagu weydiiye baabu ducaa'i shafaacatihi sal allah calayh wasalam bacda annidaa wuxuu baab u yahay uweydiinta iyo in loo baryo shafaacadiisa nebiga aadaanka kadib can jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahda xiina yasmacu nidaa marka uu aadaan ka maqlo xiina yasmacu xiina waqtigii yasmacu uu maqlo annidaa'a dhawaaqa nidahan aadaanka loola jeedaa ama aqimitaanka allaahumma ilaahayow rabba rabbiyow haadihi addacwati taama ducadan taamka ah rabbigii iska lahaayow iyo waasalaati alqaa'imati salaadda qaa'imadee qumaysay mar dhow la tukan rabo aati sii muxammadan nebi moxamed alwasiilata wasiilo sii gaarsiin iyo walfadiilata fadiilana sii fadiilo iyo wasiilo waa mansilo sare oo jannada markaa ka mid ah wabacahu allow soo bixi maqaaman maxmuudan maqaam iyo boos la mahdiyo alladii wacadtahu kaasood u yaboohday qofkii sidaa yidhaahda xallad lahu waxaa u xalaal noqotoo u xalaalowday shafaacatii shafaacadayda ayuu helayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha baabu wuxuu baab u yahay falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan aayaddaa baabkeeda waaye u oogi mayna maalinta qiyaamo wax miisaan ah can abi hurayrata radia allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga innahu laya'ti arrintu waxay tahay waxaa lala imaanayaa arajulu nin alcadiimu oo weyn alsamiinu oo cayilan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo laa yasinu lama miisaan dhama cinda allah alla agtiisa marka loo fiiriyo janaaxa bacuudatin dhilmaaya garabkeeda wa qaala rasuulku wuxuu yidhi iqra'uu aqriya falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan falaa nuqiimu u oogimayna lahum ayaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaama wasnan wax miisaan ah ahbaabu wuxuu baab u yahay wa andirhum uga dig yowma alxasrati maalinta shallaydii qowmamada can abi saciid alqudriyi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigu wuxuu yidhi yu'taa waxaa lala imaanayaa oo la keenayaa bilmowti meydkii baa la keenayaa meydkii baa la keenayaa malaku mowdka ma ahee waa meydka laftigiisa waa midka caraabkii ahee jasadka dhahna kaabaa markaa lala imaanayaa ka hay-ati kabshin asoo aad moodda sidii wan amlaxa amlax markaa ah amlaxa waa midabka isku jira ee caddaanka iyo madowga isku dhex jira ah wan ayaa la keenayaa baa lala imaanayaa oo aad moodda wan amlax ahoo midab caddaan iyo madow isku jira ah fa yunaad fayunaada munaadin munaadi baa dhawaaqaya wuxuu leeyahay yaa ahla aljannati ahlu janna fayashra'ibuuna fayashra'ibuuna way soo hanqal taagayaan macnaha madaxoodii qorahooday kor u soo qaadayaan wa ahlu jannihi wayanduruuna way soo fiirinayaan fayaquulu wuxuu leeyahay hal tacrifuuna ma taqaanin haadaa kan fayaquuluuna waxay leeyihiin nacam haa waa naqaanaa haadaa midkani almowtu meydkii waaye wa kulluhum dhammaantoodna qad ra'aahu wa kulluhum dhammaantood qad ra'aahu wuu arkay mid kastoo ayay ka mid ahna wuu soo arkayo waxyaabaha uu la soo kulmay iyo quluubtooda weli waa ku jiraa meydkii uma yunaadii kadibna wuu dhawaaqayaa oo wuxuu leeyayaa ahla naari ahlu naari ahlu fayashra'ibuun fayashra'ibuuna way soo hanqal taagayaan macnaha madaxay kor u soo qaadayaan wayanduruuna way soo fiirinayaan fayaquulu wuxuu leeyahay hal tacrifuuna haada kama taqaaniin fayaquuluuna waxay odhanayaan nacam haa maxaanu aqooni weynay haada almowtu meydkii waaye wa kulluhum dhammaantoodna qad ra'aahu wuu arkay fayudbaxu waa la gowracayaa marka ilaan dhimasho dambe ma jirto tumma yaquulu kadib wuxuu odhanayaa malagii yaa ahla aljanna ahlu jannay khuluudun waaritaan baa idiin sugnaaday falaa mowta geeri ma jirto wayaa ahla annaari ahlu naaray khuluudun falaa mowta idinkana waaritaan aan geeri jirin baa idiin sugnaatay humma qara'a kadib wuxuu akhriyey sala allahu calayhi wasalam rasuulka qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa wa andirhum uga dig yowma alxasrati maalinta qowmamada id wakti qudiya alamru amarkii la xugmiyey wahum ayaguna fii kaflatin ilow ay ku jiraan wa haa'ulaa'i kuwani fii kaflati kaflay kaga ku jireen ahludunya markay ahaayeen wahum laa yu'minuuna kuwa rumeeyeyna ma aysan noqonin baabu xadiidi alifki ifkigii iyo been abuuradkii ayuu xadiid u yahay qisadii dheereed ee caaisha radia allahu tacaala canha wabiاllaahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam